bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu xisaabu masaa'il lfaraa'id masaa'isha faradka ah habka loo xisaabiyo halkaas ayaynu maanta ka bilaabanaidankaale marka horeysa masaa'il farad haddaa maqasho waxaa laga wadaa tacsiilu lmas'alati wa tasxiixuhaa in mas'alada la saldhigo la asaaso faraymkeeda loo sameeyo kadibna wa tasxiixuhaa in la saxiixiyo oo wixii jaba oo ku yimaada hee laga saaro intaasaa waxaa laisu yidhahdaa masaa'il ulfaraa'id aan faahfaahineh almasaa'il allatii yashtamilu calayha xisaabu masaa'il faraaid waa alaaثa markaa maqasho masaa'il ulfaraa'id mas'alaa la dhisaya ama mas'alaa hawligashay oo xisaabteeda la wadaa saddex midkood wey ta'siilu lmas'ala mas'alada in la sameeyo in la dhiso mas'aladii ta'siil waa dhisid mas'aladii in la dhiso koow wa tasxiixuhaa in mas'alada la saxo hadday jaban tahay waa fahamta soomaa markasta masaladu saxiid uma baana markay u baahantahay waa marka ay jaban tahay iyo alcawl in mas'alada la cawlo yacni haddii xoolihii la qaybsanaya ay yaraadaan qaabka ugu habboonoo xoolaha loo qaybin karo in loogu qaybiyo cawl baa loo yaqaan saddexaasoo laisku dara maxaa la yidhaahdaa ta'siilu lmasaa'il haddaba wuxuu ku yidhi tacriifu ta'siil waxaa laga wadaa taxsiilu in la helo aqali cadadin tiradatan xaggaas waa hawsha hawsha ku bilaabanayso aqali cadadin ugu yar oo yakhruju minhu fardu lmas'alati mas'alada faradkeedu uu ka baxayo biduuni kasrin iyadoo aan jabin markii meesha ay yimaadaan halkaa bal fiirso markay meesha yimaadaan zawj iyo hooyo iyo ukhtun shiinka maxaa loo gaabiye shaqiiq marka intaa meesha isku yimaadaan in loo dhiso mas'aladooda oo la helo zawjku muxuu qaadanaya hadda tanna eh, saddex soo maahan tanna waxay qaadanaysaa nis zawj nis iyo hooyo thuluth iyo walaal meedka walaalla oo hee nisleh masalada sidaas ah in la helo tirada ugu yar ee midayn karta ayaa maxaa loo yaqaanaa tasiil waa inta waxaan leenahay nis iyo saddex nis iyo ulu iyo nis maxaa midayn kara tusaalaan ku siinaya lix baa midayn karta lixdaas in la soo helo maxaa loo yaqaanaa lixdaa aslul ta'siilul mas'ala waxaa la karaa aslul masalati baa loo yaqaan waa fahamta lixdaas xayaa ka timaada halkan ayaa laysku eegay tirada hoose markaasa waxaa noo soo baxday lix sida kusoo baxaysa waa arki doonnaa laakiinse in lix lasoo helo macnahu waxay ka dhigan tahay labadan iyo saddexdan iyo labadan meesha ugu yara isugu imaan karayn ayaa maxay tahay in la helo marka waa ladhaha ta'siilu lmas'ala waa taxsiilu in la helo aqali cadadin tiradatan ugu yar oo yakhruju minhu ka baxo fardu lmas'ala mas'alada faradkeedu ka baxayo biduuni kasrin ayadohaddii aan shan meeshii keenno ama aan keenno toddoba ama way jabaysaa boontiya meesha imaanaya soomaa laakiinse tiro saddexdaba u wada qaybsami karta in la keeno meeshii ayaa waxaa loo yaqaanaa ee aslulmas'ala ma ta'siil waaya usuul masaa'il alfardiya haddaba maxaa aslulmas'ala noqon kara halkaas maxaa imaan kara oo dadkan qaybinta gelaya hal shay u noqon karo ay wax wada qaybsan karaan waxaan leenahay usuul lmasaa'il almuttafaqi calayha sabcatun toddoba nambar ayaa waxayba noqdaan aslulmas'ala cashuurmasalaha masaladan samee markii lagu dhaho toddobadaa nambar midkood bay noqonaysaa waa intaas wax meesha yaal toddoba maxaa weeye labo saddex afar lix sideed labiyo toban iyo labaatan iyo afar halkan bal u fiiri waxaan nidhi aslulmas'ala maxaa la yidhaahdaa maxaan ku sheegnay dadkan ahlufaradkaah wax qaybsanaya ama bulshada wax qaybsanaysa tirada ugu yar oo wax loogu qaybin karo ayaa maxaa loo yaqaanaa aslul mas'ala tiradaas marka waa tirada halkaa loo saarayo markasta ay qaybsanayaan halkaa marka waxa kori karaahi magacaasay qaateen ah aslul mas'alati soo maah intee noqon karaan lix tiraa meeshaa kori karaa meeshaa lixdaa in laba la korsiiyo oo tusaale meeshii waxaa jooga zawj bes zawj baa jooga iyo ukhto shaqiiqaa ku dar iyo ukhtun aiiqsoomaa owj maxaa siinaysaa nissooma halkaas labadan qof maxay sidaa u qaybsan karaan in laba loo saaro meeshii oo hal hal u qaataan soomaa in meeshii laba ay korto iyo meeshii laba koraysay in ay korto saddex ama meeshii la saaro he afar ama lix ama ide ama labiyo toban ama labaatan iyo afar waa arki doonaa goorma ayay mudan tahay in asmasaluhu laba noqdo goorma ayay mudan tahay inuu noqdo doolar kuran yahay lix waan gaari doonaa laakiinse asulmas'ala maxaa noqdo markii lagu weydiiyo waa inaad dhihi kartaa hee maxaa noqda toddoba nambar baa isku masala noqda waa toddobadee waa labo saddex afar lix siddeed labiyo toban ma ka yeelaynaa marka qof hadduu dadkii wax qaybsanayay xagga uu shan u saaro waa maya halkaa mal fiili wa haadihi lusuul usuusha hadda aan tirinay oo labo iyo saddex iyo afar iyo lix iyo siddeed labiyo toni fo ah takuunu fii xaalati wujuudi asxaabi alfuruud goorma imaanaysaa waa goortii asxaabulfuruudhee ay jiraan dad farad wax ku qaadanaya markay jiraan ayaa maxaa loo baahanayaa asal in la sameeyo de kow haye wa ammaa idaa lam yakun asxaabu furuud dad farad wax jaan go'an qaata haddeenba meeshiiba jooginba maxaa la samaynayaa oo wahunaaka casabatun dad casabaa ay joogaan casaba maxaa ku taqaane xoolaha wixii soo harahee soo wax joongaan lama siin jirin meesha wax farada ma joogaan yaa jooga casaba keliya markaas hee fa aslu lmas'alati calaa cadadi ru'uus aslulmas'ala waxaa noo noqonaya hadba tirada casabada joogta intay qof yihiin intay madax yihiin baa noqonaysa tusaale yaraan ku siinaya meeshan waxba ma yaalaan ma aslmas'alo goormaa u baahannahay baan nidhi lixdii toddobaadii xabo hadda aan sheegaynay goormaa u baahannahay meesha markuu joogo ugu yaraan qof farad wax ku qaata hal qof ugu yaraan laakiinse meesha dadka wada jooga hadday wada casaba yihiin ka waran waxaan leenaha markaa asulmas'ale hadda aan sheegayn todobada waxba ah looma dadka meesha waxaan qaadanaya maadaama wax go'aan aysan qaadanayn loo tirinaya loo qaybanaya meesha waxaa jooga shan wiil uu dhalay meydku an wiil mid ku dhalay bes ma faradba ahlu farad miyaa asul masale maan la raadsanaynaa maya waxaan leenahay shan wiil keliya haa wax kale meesh ma joogaan soma aab ma joogo hooyana ma joogto zawja ma joogto ayib markaasoo waxaan leenahay xoolihii meesha yaalay shantooda ha loo qaybiyo meesh wax kale ma yaalaan maxaa as masale u noqonaya markaa an maxaa shiikhoo hanbamasalihii hore shan kuma jirine Eh, macnaha meeshan maxaa weyaal meeshan dad farada ma joogaan laakiinse hadday maxay joogi lahayd ummun hooyo hooyo maxay qaadata hadeero kale in la gabado looma baahna maxay qaadansa hooyo sudus carruur baa jirta soomaahan marba haddii qof farad uu soo galay waxaan leenahay markaas fii haadihi alxaala waxaa khasab ah toddobadii nambar oo asmasalahan ku tilmaami jirna mid ka ah yimaado warkaa waa ku dhacay soomaahan kee imaanaya waa su'aal kale laakiinse horta goormaha masalaha u baahannahay toddobadaa inuu noqdo waa inaan fahanna maxaa goormaha u baahannaha waa markii meesha uu joogo qof farad ah laakiinse wax farada ah oo meeshii jooga haddaysan jirinbahee dadka meesha jooga casabada madaxdooda la tirinaya intay qof tihiin intay qof tihiin taasaa xisaabinaya xoolaha waa fahantisan warkaa waaya allahuma salli calaa muxamed halkaa markay baashu marayso waxaan baranay hadda asu mas'ale baa nooca la yidhaahdo iyo inta tiro uu noqdo iyo marka hee loo baahdo saddex su'aaloodoo culusculus wey asmas'ale maxaa la yidhahdaa waa tirada ugu yaroo ay wax ka wada qaadan karaan ahlufaradka soo maa ayib waa intee intee tira meeshaasmasale noqon kara toddoba waa labo saddex afar lix sideed labiyo toban labaatan iyo afar goormaa loo baahdaa toddobadaas in ismisaan laga dhigo markay meeshii joogaan wax ahlu farad sheegta haddii meeshlcasab ay isu yimaadeen hee lama baahna madaxyadaa laga tirsanaya keliya xaggan fiiri marka aلطuruqu اlmutabaca lita'siili اlmas'ala wadooyinka la raaco markii asulmas'alaha noocuu yaha la soo qabanayo asulmas'alaha u baahannahay ma lixba ma sideedba ma laba ma afar markaan leenahay wadooyin la raacayaa jiraysa warka waa ku dhacay somaa wadooyinkaas maxay noqon karaan xaggan bal mar mas'aladan fiirso idaa kaana alcaasibu waaxidan faqad ya'hudu jamiica almaal iska eeg meesha cidda joogtaay hal qof oo caasiba hadduu yahay caasib waa qofkii casabada ahaa hal qof oo casabaa haddii meeshii u joogo xoolaha ayaa dareersanaya war maleh ninkii tegey wiilkiisii buu ka tegey cid kale kama tegin yaa xoolaha siinaysaa wiilkaa dareersanayama baahna soma idaa tacadadat alcasabaat casabadii baa farabadatay yaa casabo noqon jiray bunuwa ubuwa aljuduuda maca alikhwa cumuuma iyo alwalaa soo maahayn axsabadii noocyadaas ahayd baa meeshii wada timi bunuu waa timi ubuu waa timi juduudaa timi soo wada imaan maxaa la samaynayaa wa kaanuu dukuuran cafwan yaa ibn khaldin idaa tacadadat ilcasabaatu casabadu hadday farabadato wa kaanuu dukuuran ayna hee lab wada yaana idin khaldin tan sheegayna waa halkii casabo waa albunuu waa timi maxaa meesha yimaaday albunuwa baa timi soo maa lix qof bay noqdeen wa kaanuu dukuuran lixduna maxay yihiin waa wada rag haye markaasna fa asluhaa min cadadi ru'uusihim masale maxaa noqonaya intay madax yihiin lix nin bay ahaayeen asalkooda muxuu noqonayaa ismasalahoodu sita u lix nin sittata abnaa soo maaha waxaan leedahay mas'alo waxaa u ah lix mid kastana hal u sii marka halkaas maxaa loo yaqaanaa baan idhi aslul waay laba mas'ale hadda marayna ida tacadadat اlcaصabaat wakanuu dukuuran faasluhaa min cadadi ru'uusihi mil hamsati ikhwa oo kale meeshuu ku leeyaha wakanuu dukuuran wuxuu diidayaa halkii casabo dhexdooda dumar inay ku jiraan markaas dee hal madax la wada tirimaya waa soo socota xisaabteeda nambar saddex eeg idaa tacadadat ilcasabaat casabadiibaa bunuwaa joogta oo fara badan toban caruura oo meydku ka tegay baa joogta toban maaha sooma fara badna oo wa kaana casabatan bilkhayri ayna yihiin hee caaba maxaa waa hee gabdhihii oo ay la socdaan walaalahood soo toban waxaa yimaada hadduu alla kuuroon yahay ninkii dhintay wuxuu ka tegey toban carruura shan wiil iyo shan gabdhood soo iskuma jiraan maxay noqotay casabadaas casaba hee bilkhayr sooma noqon markaasoo kale maxaa la samaynayaa faalmas'alatu min cadadi ru'uus madaxyadaa la tirinayaa haddana laakiinse calaa an yaxsiba calaa an yuxsaba lidakari milu xadi lunhayayn ayadoo madaxyada la tirinayo raggi waxaa laga soo qaadayaa laba madax soorag son ma ahayn laba ugu dhufo raggii toba madax bay noqonayaan gabdhuhuna shantoodii meeshii shanta qof joogeen raggii dumarkaa shan iyo shanta kale ahaa intee madax laga xisaabinayaa shan iyo toban tusaale yaro ka fudud meeshii waxaa isla jooga wiil iyo gabar meed ku dhalay intee madax xisaabinaysa waa kaa ayaa labada iskaleh wiilka gabadhuna hal bee leedahay lidakari milu xadil laakiinse tobanku haddee rag ahaan lahaayeen ka waran masaladu maxaa ka dhismi lahayd toban laakiinse inay gabari soo gashay baa maxaa meesha imaanaya lidakari sagaal baa rag ah hal gabaraa ku jirta ya sagaal baa raggaan ku yidhi hal gabaraa ku jirta sagaalka raggaa laba ku dhufo gabarna ku dar sagaaliyo toban ka dhisaysa markaa ma ku dhacay marba haddii rag iyo dumar siman isku yimaadaan lidakari mila xadi lunhayayn laakiin rag keliya haddii ahaan lahaa halkooda xisaabsanaysa waaya tusaaluhu bintii ibni baa isku yimid asalkoodu saddex baa ka dhisaysaa ninkii dhintay wuxuu ka tegey wiil iyo gabar lix kunna wuu ka tegey lix kun soo xoolamaa yaa bint eg bint iyo ibnmugti waxaan leenahay bintiya iib waa casaba bilkhayr caynkaasa u qoraysaa maxay u qoraysaa casaba bilkhayr soomaadan u qorin waxaa leedahay bintiya iib gabadha hal xaba xisaab wiilkana saddex xasaab waxay noqonaysaa asulmas'ala hal si kana laba si lix kun baa maxaa kala qaadanaya lix kun saddex u qaybide labiyo labiyo laba soomaahan wiilka afar si gabadhana laba si marka waa ku dhacay soomaa waa inta nooca afaraad almas'alaة alatii fiiha saaxibu fardin faqad eeg mas'alada hal qof oo farad wata uu ku jiro hee fa asluhaa min makhraji fardihi asalkeedaas masalada wuxuu noqonayaa faradkiisa waxa uu ka baxo tusaale zawjatun iyo ibnun zawjatun iyo ibnun halkaa fiili bismi illahi raxmaan raxiim zawjatun iyo ibnun meesha maxaa inoo jooga yay zawj ahayd ninkii dhintay ninkeeda aakhira aaday iyo ibnu soo maahan waxaan leenahay zawja iyo ib masaladoodan dhisayna awj horta waa ahlufarad soomaa maxay qaadanaysaa maxay qaadanaysaa kam kam farac baa jooga yah walahunna rubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lakum waladun falahunna umun baa siinaysa alla ayd soomaa wiilku waa bunuwa waa casaba maxaa ku qoraysaa nila socotaan mas'alada maxaa ku jira hal qofoo saaxiibu fardiga soomaahan qof kale waa casabo kaa saaxiibu fardigaabaa meeshiisa hoosaa fiiranaysaa so sideed maahan masalada sideed baa ku dhisaysaa masalada maxaa dhigaysaa sideed sideed sideed u qaybi hal maxaa soo haray inta kale ninkaasi ay dhisantaha masaladaas mas'alada hal qof oo ahlufarada uu ku jiro maxaa asmasalo u noqonaya nambarkiisa asmasalo u noqonaya warkaa waa ku dhacay soo nambarkiisa kaa sara ma ah waa kee halka hadday joogi lahayd one of maxay noqon lahayd baa asmasalo noqon lahaa almas'alaة اlmukawanaةu min furuudin mutacadida wataa meeshaan rabno mas'alada ka kooban dad fara badanoo farad qaata meesha waxaa ku jira qof nis qaadanaya qof umun qaadanaya waaba isuu yimaadeen hadday isku yimaadaan maxaa la samaynayaa waatan markay isku yimaadaan labadan qaacidaa kala raacaysa waa la kala safanayaa hadda hala kala safto waa meesha ka dhacaysa see loo kala safanaya xaggan fiidi eeg bismi illah araxmaaniraxiim waxaan rabnaa mas'alada inaad si fiican u fahamtaan ayaan doonaynaa iidanka alle waxaan ka soo hadalnay hal qof oo casabaa hadduu joogo xoolaha maxaa samaynaysaa hal qolo oo casabaayo fara badan oo rag keliya hadday joogaan masalada maxaa lagu dhisayaa madaxyadooda casabadii ragga ahaayoo sinnaayo bunuwada aha ahaan ayaa waxaa la jooga gabdhihii la sinnaa maxaa la samaynayaa lidakari waa lagu dhisayaa meeshii hal farad hadduu joogo maxaa la samaynayaa faradkaasaa masalada hee asal u noqonaya soo ma ahan waay hadda farado badan baa meesha isugu yimi tusaale waxaa yimi zawj kow iisoo yeedhi zawj yaa kaloo yimi ummun iyo ukhtayn zawj tan ugu horta iisoo bas bint iyo zawja bint zawjatun ukhtun shaqiiqa iyo bismiya halkaas fiiri marka yaa jooga bint maxaa siinaysaa niis zawjadana ukhto shaiiqaan ah alakhawaatu maca albanaati wacasibaat casabay noqoto casabadeedee casabatun bilhayr miya maca alghayr cayn meesha keenso intaa ma haysaa meeshii maxaa isugu yimi farad wax ka badan soo maahan masaladaas seeasu mas'alada loogu samaynayaa meesha hadda laga doodaya waa halkee halkaas maxaa loo saarayaa baa laga doodaya halka muujeeda yah maxaa loo saari doonaa halkan la soco mar waxaa lagu halkan markay baashu marayso lixdii farad oo aad soo dhigatay oo ahaa muxuu ahaa niskow iyo rubuc iyo umun soo ma ahayn iyo ulu iyo uluaan iyo hee sidaas ma u kala qornaayeen sidaa hadday u qorayn bay u kala leeyihiin saddexdaasi waa isla socdaan waa isdhaleen saddexdaanna waa isleeyihiin waa fahamteen soomaa meela socotaan saddexdannasaddex baa laisku lahaada si fudud oo hal markiiba afahmi kartaan kugu balhiyaanaya ayagoo saa noogu kala qoran soo laba koox ma kala aha labadaa koox si fican u fiirso natabicu alqawaacid ataaliya markaan masaladaa samaynayno qaacidooyinkan baan qaadanaynaa ama aan raacaynaa qaacidada koowaad waxaa weeye idaa kaana alfardu min nawcin waaxid faradku meeshaad wada jooga hal nooc hadday hal nooc maxaa laga wadaa ama kuwan weeye oo wada socda ama hee nooca la sheegay ma fahamteen إda kana alfardu min nawcin waaxid falmas'alaةu akbaruhaa maqaaman aasumas'ala waxaa u noqonaya tan ugu weyn xagga tirada meesha waxaa isku yimi nisiya rubuc maxaa asal ooga dhigaysaa afar tirada hoose xisaabsanaysa yaa tana xisaabsanaysa meesha waxaa isugu yimi tusaalahaan ismaba imaan karaane tusaale rubuc iyo isugu yimi maxaa asal ooga dhigaysaa ieed sideed baa asal ooga dhigaysaa xaggan fiiri marka meesha maxaa jooga nis oo ka baxa labo iyo sideed oo ka baxa umun oo ka baxside soomaa labadoonso isma galaan mar hadday isgalaan kan weyn akbaruhaa maqaaman ayaa muxuu noqonayaa aslul mas'ala ayada sideedba xaggaa fadhiisinaysa waa fahamtay soomaan sideed laba qaybi isu dar labadan an laga jiro ieed saddexdiina gabarana qaadat waa intaas warkaama ku dhacay la soco maxaan ku yidhi idaa kaana alfardu min nowcin waaxid hal qolo hadday meeshii wada yimaadeen hal qolo maxaa noqon kara dee nis iyo rubuc iyo umun hal qolo isku yihiin mas'aladii la dhisayey ayaa waxaa jooga dad nis qaata iyo kuwa umun qaata isugu yimi iskuleyn ma ahayn marka hadday iskuleeyihiin hal xukunkoodu waxa weeye mas'alada nambarka weyn ka qaado oo mas'alo ka dhig warkaa waa ku dhacay soo tusaale waxaa isku yimi qof ulu qaata waan soo socotaabe iyo qof sudus qaata mas'ala maxaa noqonaya lix baa noqonaysa warkaa ma ku dhacay meela socotaa waxaa isku yimi qof rubuc qaata iyo qof umun qaata haddayba isku imaanayaan maxaa mas'ala ka dhigaysaa ieed laakiinse hadduu isku yimaado qof ulu qaata iyo qof rubuc qaata maiskuleyn ba ahaayeen waaxid lahoos dhigay saddex iyo hal lahoos dhigay afar ma iskuleynba markale xisaab kalena loo socotay lakin hadda waxaan ka hadlna waxa weeye wixii iskuleyn ahaa markay isku yimaadaan maxaa ka qaadanaysaa tan ugu nambarka ugu weyn baad ka qaadanaysaa waaya warkaa waa ku dhacay soomaaan meel la socotaa maku celiyaa yah ku siinayaa kale tusaale kaleaan ku siinaya yaa meeshii waxaa inoo yimi zawjun soo zawj maah iyo bintun zawj maxaa siinaysaa bobsi zawj maxaa siinaysaa rubuc rubuc si maxaa siinaysaa hal hoos dhigay afar bint maxaa siinaysaa nis halkaa markay marayso rubuc iyo niis labadii qaybood aan soo sheegnay ahaa nis rubuc umuun uluuluaan sudus hal layn ma ka wada tirsan yihiin mise labada layn bay ka wada tirsan yihiin yah soo hal layn kama tirsana ahaa niis rubuc umuun soo ma ahayn laynkaa markay ka wada tirsan yihiin nambarka hoose kan ugu weyn as mas'alo ka dhigo hadda xaggan soo fiid rubuciyo umun rubuc muxuu ka baxay afar niskuna muxuu ka baxayaa labo laba iyo afar yaa weyn afar baa ka dhiganaysaa asalkii waxaad leedahay afar afar u qaybi afar laba u qaybi allaw maxaan soo haray xabaddaa wixii rag ugu soo dhawaa waa u dhanta war habaa ku dhacay soomaa marka ay mas'aladu tahay buu ku yidhi min nawcin waaxid falmas'alatu akbaruhaa maqaamida ijtamaca anisfu min annawci intaas waa dhan tahay waxaan ku siinayaa hadda noocii labaad noocan waa noocii hore soo ma noocii labaad bal fiiri noocii labaad baan tusaala kaa siinaya bismi illahi waa kan meeshii waxaa jooga ummun hooyo iyo alaa akhawaat shaqiiqaat saddex gabdhoodoo meedka walaala la'a hooyo maxay qaadanaysaa walaala tiroobaa joogay maxay qaadanaysaa hooye sodos walaalahuan maxay qaadanayaan labay ka bateene war gabdha uraw haye uluaan bay qaadanayaan soo maahan halkaa markay marayso kan muxuu ka baxayaa lix kanna saddex lix iyo horta sudus iyo uluaan isku leen ma ahaayeen soo ma ahayn horta uluaan sudus halkaa leen kuma jirin leenkaa markay ku wada jiraan qaacidadan dhigna maxay ahayd kan ugu nambarka ugu weyn kan wanta ayaan hee qaadanaynaa soo iyo saddex kee weyn marka hadda lix baa aslulmas'alatu u noqonaysa lixi lix u qaybi lix saddex u qaybi labo maxay noqonaysaa laba labo ku dhufadee afar bay qaadanaysa maxaa soo haray xabaddaas wixii raga ugu soo dhowaa casabaa baa qaadan doona warkaad ku dhacay soomaa masalada fahamti nooca labaad baanu gelaynaa ida ijtamaca annisfu min annawci alwali maca annawci ahaani kulli aw bacdi fa aslu lmas'alati min sitta laa ilaaha ila allah waa fududahay tanna tanna maxay leedahay inta hore waa dhammayna sooma horta faradka meesha jooga oo idiili hadday hal leen wada yihiin kan u weyn ka qaado laakiinse hadda qaybtii hore oo ahayd qaybtii hore ahayd hee maxay ahayd ii sheega qaybtii horoo ahayd nis rubuc iyo umun iyo qaybtii kaloo ahayd hee ulu uluaan iyo sooma ahayn noocii hore nis soo kuma jirin niskii hadduu intuu soo gudbo qolo nis wadata hadday mas'aladii la soo gasho kuwan mid ka mida hadday raacda ama kulligood hadday wada yimaadaan oo nis la socdo masalada lix baa ku dhisaysa wax kale maa xagganmarkasta halbeega waxaan u kuwa hore mar labaan soo qaadanaynaa kuwaan u geynaynaa mar afar baan soo qaadanaynaa kuwaan u geynaynaa marna umunkii waa fahamteen soo maa niska hadda intaan soo qaadanno oo kuwan mid ka ay la socdaan mas'alada lix baa ku dhisaysaa sideedaba meesha waxaa isugu qof nis wata iyo qof saddexda mid ka wata masalada maxaa ku dhisaysaa aslan lix baa ku dhisanaysaaba tusaalaha bal fiid meesha waxaa jooga zawj um iyo ukhtayni lium somaan zawj iyo um iyo أختين بأم زوج maxaa siinaysaa caruur ma joogto sax niis hooyada maxaa siinaysaa barak fiik soo ukhtayn lium asal raga ma joogo farac waarid ma joogo ayaguna labay gaadheen fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fii ulu maxaa siinaysaa ulu baa siinaysaa ayaganasooma waynoo dhantaa sooma ulu iyo sudus qaybtay ka tirsan yihiin leynkii labaad soomaaan yaa leynkii koowaad kala jooga waxaan leenahay marba haddii leynkii koowaad oo nisfu ka socday uu wax la qaybsanayo qolyihii labaad qolo ka mida ama kulligood masalada lix kudhis waxaan leenahay hadda meeshu waxa joogay saddex ulu sudus iyo nis haba ka sheekin nisma joogaabaa leeda nis miyaa raacay qolyihii dambe haa caladuul hee caladuul maxaa ku dhisaysaa lix laba u qaybi lix lix u qaybi lix saddex u qaybi labo waa dhanta hore oo nisku ka ahaa haduu intuu nisku soo dhaqaaqo uu wax la qaybsanayo qolyihii dambe faradkii dambe cid wadata caladuul maxaa ku dhisaysaa tusaale meesha waxaa jooga zawj sowsoos maa iyo jadda yalla yalla zawj iyo zawj muxuu qaadanayaa nes jaddaduna nisku muxuu la socdaa hadda qolihii dambe mid ka mida soo oo ah sudus caladuu maxaa ku dhufsaysaa masalada lix baa asal ooga dhigaysaa lix laba qaybi saddex saddex sidii zawjka jidadana halkaasi maxaa soo haray laba soo maahan ciddii u soo dhow faliwlaa rajulin daker baa iskale warkaa waa ku dhacay soo maaha waxaa jooga ukhtun shaqiiqa iyo ukhtun liab iyo cam idinkaa ii gelaya ukhtun shaqiiqa mawjidan gabdhow waxaa jooga ukhtun shaqiiqa iskuday iskuday ukhtun iyo ukhtun iyo cam aa siinaysaa ukhtan liabna niskii baa laga buuxiya hagee sudus baaraka allahu fiik camkana niskii niskiyuu la socdaa qolyihii labaa mid ka mida soo maahan habay ka fakerin maxaan leedaha masalada maxaan kudhisaynaa ku dhis masalada saddex sii hal si maxaa soo haray labadana adeerka sii waa dhanta maxaad isweydiin kartaan inay soo socoto nis hadduu raacay somaana arag booskii niska ida jtamaca arubcu min alnawci alwali maca alnawci aani kulli aw bacdi faaslu lmas'alati min inaha cashara tanna tii hore leenkeeda marsii meeshii nisku imaanayay hadda yaa soo soconaya yaah rubucii ayaa kuwan mid ka mida raacaya ama kulliga durooco ka waran meeha saddex masalaan soo dhigan kuwan hadday isla wada socdaan maxaa masalo noqonaya keen ugu weyn yaysan kugu dhuuman niskii hadduu kuwa mid ka mida raaco asal maxaa ah rubucii kuwa mid ka mid hadduu raaco maxaa asal u ah waa dhantaba intaa baa asal u ah si asal ugu noqonaya tusaalaan ku siinaynaa insha allahu tacaala zawja tusaalaha isoo yeeriya markasnaa fiiriya khasamaaya isoo yeeriya yah zawjatun ummun ukhtayni soo maa zawja maxaa siinaysaa laa ilaaha ila allah zawja waa islaantii akhi ninkiima haye rubuc carruur ma joogtay rubuc sii hooyo maxaa siinaysaa laba walaalaa baa joogee soodos labadanna ukhtayn liab uluaan soo maa rubuc baa hadda muxuu la joogaa qolyihii labaad qayb ka mida ah soo maahan habaa ka fakerin maxaa leedaha maxaa kudhigasaa toban ku dhis waa qaabka ugu fudud waa loo samayso sideedaba labiyo toban afar u qaybi saddex labiyo toban lix u qaybi labo labiyo toban saddex u qaybi labiyo toban saddex u qaybi afar soo afar labo ku dhufo afar laba ku dhufo sideed isku dar labi tomaa isku dara saddex iyo toban baarak allahu waxaan leenahay way cawshe baran doonnaa maxaan leenahay way cawshe haa okaa ma khaldana way cawshe masalada waa dhisan asal waxaanoo ah inaan ku dhisnay markaan ku dhisnay xoolihii la qaadanaya baa yaraadee soo maahan waa jajabinay marka cawlkawaan gaari doonnaa saddexda bay noqotay marka afar rubuc yee la socotaa hadda qaybtii labaad qola ka mida ah. soo maahan caladudhismar tusaale zawj dusha ka xisaabi meesha waxaa jooga zawjatun zow zawjatun sokomaan iyo akhun liummin iyo ummun yalla zawj maxaa siinaysaa rubuc akhli umkana waa hal xabud sudus tii kale maxay ahayd hooyan maxaa siinaysaa ulu maxaa jooga ulu sudus iyo rubuc caladuul maxaa ku dhisaysaa maxaa ku dhisaysaa sababta ku dhista maxay taha rubucoo qaybtii hore ayaa wuxuu la socdaahee laynkii labaad ee faradka warkaa waa ku dhacay soomaahan caladuul ku dhistid hooyada saddex ka sii zawjka hooyada waxaa ka siisaa afar liumkana waxaa ka siisaa labo wixii soo hareen nin qofkii ragoo soo dhawaa qaadan doona intaanso intaas maa nooca saddexaa nooca ugu dambeeyaan ku joojinaynaa waxaa weeye ida ijtamaca umunu min annawci alawali maca annawci aani kullihi aw bacdihi fa slu lmas'alati min warkaa waa ku dhacay hadda maxaa noo dhammaaday rubicii inaan soo kaxeenno hadda maxaan kaxaynaynaa ruuci baa naga dhammaata umun oo qaybtii horea ah, hadduu intaa mid ka mid raaco calauul baa ka dhigaysa asmsalaah warkaa waa ku dhacay soo haye tusaale maxaa noo ah tusaale waxaa noo ah nooma qorna soomaa waa keensanaynaayo tartiihiime tusaale waxaa noo ah eg zawjatun horta yaa umun qaatadee iyo bintun zawjatun bintun ukhtun shaqiiqatun ummun zawjatun maxaa siinaysaa caruur baa joogta maxaa siinaysa zawja umun sideed meeloodoo meel bint maxaa siinaysaa nis ukhto shaqa maxaa siinaysaa alakhawaatu maca albanaati maxaa siinaysaa waa casawo haye um maxaa farac baa joogee sudus umun yuu la joogaa hadda eeg umun nis buu la joogaa nis iyo umun maxaan qaadanaynaa laba iyo aad kee qaadanaynaa waa isleeyihi hadba kan weyn ka qaado ayaga laba iyo maxaan qaadanaynaa sideed baanu qaadannay sideed ba xaggaa inoo yaal soo maahan waaya sideeddii marka maadaama kuwa isleeyihi hal xaba ka soo qaada ayaga wada xisaabin maadaama tii weyneed ay tan weyn baa qaadanaysaa sideed hadda yaa joogtaa sudus baa joogtaa marba hadday sideed la joogta qobolihii dambe oo magaranaysa laynka dambe faradka hadday umulo joogto maxaa samaynaysaa caladuul maxaa ka dhigaysaa masalada abaaan iyo aaaaaaqaybi aaaaqaybi abiyo oaaaaaaau qaybi li dee waa afar soo maa waa afar afar lix ku dhufo tnifo ma maxaa soo haray lixiyo toban sagaaliyo toban maxaa ka haray shan soomaan shantayaa siinaysaa warkaa waa ku dhacay soomaa xada bilaahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin